yani maali cabdiyo doonkay musugaan cabdigaas oo almu'mini mu'min eh cindiya nagday jazaan abaalgud munsugnaan idaa waktigi gabalkan gobloodo safiyahu safiya alcabdi odoonkasay doorsheena goblood safiyahu yani may bu aha ma yastafihi rajulu waay huwa ma yastafihi rajulu safa may leray kofku wali doorada walmuraadu ibnahu oo kale waay manogshena gobloodaw oo usuna sabraw jaazin mansugnaan waay ma liabdi adoonka almumini mumanka indi agday mahana jazaan jaazin man sugnaan idaa waktigi gabaltan gobloodo safiyahu safiya alcabdi adoonkasay doorshay nogshian goblood safagaasoo min ahli dunyaa dunya helsha kumida uma bacda dalika ixtasaba alcabdu adoonkasay ajar hubsadaw asafiya safagaas ajar hubsadaw oo ilaahay ajar oosi erawmajar ila aljanata jinil ebaalgudun sugnaati waay sawaama yure waa beedka albukaariy sabarka mausabryaka jane hadii laala unago gofka eedn jeli kudhimado sabro ilahay ma injaazi ere unaga gofka suga e eh, jaazin jaazinkal mansugnaana ilaa jina la injaaziyo rawa albukaariy wa adilkan wuriye an caaishata radi allahu taala anha anaha ana caishiya saalad hiya caisha warsatay rasuul allahi warsati sala lahu alayhi wasalam ani daacuni daacun iya warsati faakbara nabiy nabo kabray ha ha caishin kabri anahu ana daacuna kana huwa daacun kaaday cadaaban cadaab haal cadaabkaas oo yabcatu llahu tacaala ilahay adirahu cadaab kusugay alaama duul korsho ka diraw yashaau ala doon fajacla allahu tacaala ilahay weelayho raacunkiya weelay raxmatan naxariisa kuweli lilmuminiina binisbati lilmuminiin raxmadiyan kuweeli waay falaysa min cabdin odon majar cabdigaas oo yaqacu daacuno yaqacu dhiyaayo fi daacuni daa yani wa kay yaqacu dhiyaayo fi daacuni daacun dhadiska dhiyaw fayamkusu ninkadaw fi beledi beled ilcabdi adoonkaas bersi nigaadaw saabiran haleyki sabalaw muxtasiban haleyki ajarubsadaw nigaadaw mijar yaclamu huwa cabdigaasoy og anahu shaniye laa yusiibu asiiban huwa cabdigan asiiban ilaa maali asiibaw kataba allahu ilaahay gaderay lahu lilcabdi adoonkan gadari ilaa kana lahu lilcabdi adoonkasoy may insugnaaday mislo ajri shahiidi shahiid ajarshay oo kaliya insugnaaday wa rawaama yurey xadiiska albukaariyu baabu sabri lakajarne an caaishata radi allahu tacaala canha anaha ana aisha salad hiya aisha warsatay rasuullahi warsati sal lahu alayhi wasalam ani daacuni daacunga warsati cudurkan daacunga me yeerti faakbara huwa rasuulkan kabriha aishin kabri anahu ana daacuna daacunka kana huwa daacunka aday cadaaban cadaab haadi cadaabkaasoo yabcadu llahu tacaala ilaahay diraayo huwa cadaabkaaso diraw man duul korso ka diraw yashaa ilaahay doon oo macnaha cadaab oo ilaahay habiyayo dadka gaalada e hordhaan lankatada galay lankifad ilaahay kadiraw ahaada jari laakin fajacala allahu tacaala ilaahay may welay hudaa cunki may kuwelay raxmatan naxariista kuweli lilmu'miniina binisbati lilmu'miniin gaalada cadaaban ay daacunka laakin mu'miniinta darji kahelaayan shahiidnimo kahelaayano mu'miniinta raxmad yan ay wa fajacala allahu tacaala ilaahay welay hudaa cunki weli raxmatan naxariista kuweli lilmu'miniina mu'miniinta iya raxmadan kuweli may weley falaysa mahaana min cabdin cabdun odoog mahaan ahe yaqacu yani yaqacu fi daacuni wa falaysa min cabdin cabdin odoon mahaana yadacu huwa odoonkasoy ahaadaw yasiru huwa odoonkasoy haadaw biman yadacu bimanaa saara oo kale nagadaas yadacu huwa cabdigaasoy ahaadaw fi daacuni daacun dhehdiis aadaw mail daacunka di isku dhexroogaw fayamkusu nagaadaw fi beladihi beledi lcabdi odoonkaas beledsi nagaadaw mahaano saabiran haala kawnihi saabiran haaliki sabaraw muctasiban haala kawni muctasiban haaliki ajarobsadaw yaclamu og cabdigu sige anahu shaniye iya laa yusiib asiiban hu cabdigaasoy muminka an asiiban og ilaa maalay asiiba kataba allahu ilaahay gadaray lahu lilcabdi adoonka ilahay ngadari mawal kale n asiibanin og laa yusiib asiiban hu cabdigaas ilaa maalay asiibana og kataba allahu ilahay gadaray lahu lilcabdi ngadari ilaa hadii addoonkaas saase jaroodo ilaa kana lahu lilcabdi adoonkaas kaase may n sugnaaday oo saaska sabray ilahay gadar shay karaado nagaday wal ilahay gadar inaka lyama walkalan kadiyaan ogo saase iman shay saas muctagid eh ila kana lah lilcabdi adoonkaas may sugnaadaya milo ajri shahiidi shahiid ajarjay oo kale sugnaaday wa daacunkaas lay kadhimiya makadhimine yani saasu shahiid ajarjay iyo haleelili cabdigu sige sabarki autu sabrayo bedarkel ka sabray hadi la ala daacunka beledka unkubato hookidhiyon ilahay dingadari oo kale maaskidhiyo isariwa sabarkaas daraadi ajru shahidka halew sawaama yuri xadiska albukaariy bukaariyo wuri wacan anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka goolay samictu rasuul allahi adheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka alka goola ina allaha ilahay caza kaalib hadi huwa ala wajala huwa ala wiinadi qaala allahu taala ilahay may ka golay abdisagosi wa ida btalaytu ad ida btalaytu adian imtixaanu cabdi odoonkay bixabibatey xabibatey cabdi odoonkay lamadiis xabiib lamadiis indooda ninki imtixaan fasabara alcabdu odoonkii sabaro cawaltu bedelsiyehu cabdigi minhuma min alxabibatayni lamadi xabiibateyn hesho waa bedelsiye aljanata jiniya bedelte yurid nabiy nabag may lajeeda aynahi yan lajeed a yurid nabiy nabag may lajeeda aynahi aynahi nabi nabag nabagi sindood yan lajeed namadaas sindood bedelso jinisiyewer rawama yuri hadiska albukaariy anas ibn malik radi allahu taala anhu al anas may ka gole samictu rasuul lahi degi sala lahu alay slm yaqul rasulka alka gola degi in allaha ilahi caza aalib aday wajala winag xadiis lquds a qaala huwa ala may ka gooley ida btalaytu hadi ana jarabo cabdi odoonka imtixaano bixabiibatehi bisabdi xabiibatehi xabiibatehi cabdi odoonkay lamadiisu seedin injeeli waaysadood ka imtixaano oo lamadi hildoodu la waaysiyo indoola nagado fa sabara huwa cabdigaasoy taaska sabro cawaltu ana bedelsiye huwa cabdi odoonkay minhumaa min alxabiibatayni lamadi hindhood bedelkood iyo bedelsiye aljanata bedelankoelawa inti sabri daraadi adhowti jinisiye yuriidu nabiyu nabamaynajeedi xabiibateenka aynayhi aynay yani cabdi odoonka lamis hindhooda najeed xabiibatehi lamad xabiib lamada xabiib xabiib bimacnaa mafula lamad eedin jeelinayfa lamada hindoodo ana sabedelse wa yuriidu huwa alama inlijeede aynayhi aynay alcabdi adoonka lamadiis indhood iyo ilahi inlijeed wa lamadaas indhood hadii lanka waay oo waayo oo waana sabro jini bedelse wari rasul rawamayure adka bukaariy bukaariy wuri kolkan sabarka waxyaala lakadeereeyo jina lakadeeraaw ya yakumiday wa an ababin abi rabax cadaa bin abi rabah may la lakuriyay qaala hada may kagoolay taabicu kabir waay cadaa binu rabah saxaabi mahayni taabici ahay cabdulahi bin cabas walkuriye wake qaala ibnu cabaasin cabdulahi bin cabas li an may ngaray abi hadlahay radi allahu taala canhuma may ngaray alaa uriya matusiyaayo kaad makatusiyaayo abd abdiyo imraatan gabarto oo min ahliljana janada helshe katusiyey lang addunya roogo aan ahluljana e katusiyey bilaanmidaabeytone fakultaan may goolay balaa intusin kaala intusi qaala bnu cabaas may ka goolay haadihi tan almaratu maradan tan ay asawdaa midow yaw may welay ataseetay annabiyan seeti sala allahu alayhi wasalam faqaalat meerta ini an usraacu wal ilegade wa ini an atakashafu feedamay cawrade feedamaas fadcu llaha tacaala ilahi intogli an lahantay qaala nabiyuna humay ka goolay inshita de fadaas sabarti sabaraas hen walak iljanna jini adinki sugnaati wainshita de fadaason dacawtu llaha tacaala ilahi yakin tuge an yucaafiyahu alini caafiyo kiyad caafi fakaalas may goole asbiru sabre yani markaasay sabre hoob jinab helaw dad imansho kaamil ahaan dadkaas jina walka doorsadaan majar jina inti akinsaran hoob dheer bes jinadaas deng hooreen yani markaasa may leta hoob saasata sabre faqaala nabi fakaalas meerta inni an atakashafu feedamay corade feedamaas tanyadena ay feedingna ilaahay intog fadcu laha ilaahay soog alla atakashafa ana anan feedingna corade feedin bes fadaca nabi naba untog ilaha lilmara mutafaqun aleyh hadidkana mutafaq waay an aba bin abi rabah cada bin abi rabah taabiclkabir qaala caba may kagoolay qaala bnu cabaasin cabdulaahi ibnu cabaas sheekh elian mayngarah radialahu taala canhuma cabdulaahi awshay o abaas balkaraadanaga alaa uri an matusiyaayo kaad makatusiyaayo imraatan katusiyay alaa uri ana natusiyay kaad katusiyay cadililhadlay cadiyo katusiyay imraatan katusiyay imraadaaso min ahliljana ahliljana katusiyay fakultan may kagoolay balaaha intusin kaalay tusiw gibir onayo e reerjinaade addunya roogdo itusi waragay qaala may kagolay qaala bnu cabaas qaala bnu cabaas may kagolay haadihi tan i almar'atu maradan tan e maradaas oo asawdaa midow ye atad hiya marada nsete anabiy anseti sala allahu alayhi wasalam a atad kabarkuelo hadi mubtada laya ankalsafilaya haadihi tan di almar'atu e maradaas oo asawdaa midow ye atad gibirsan tan e midowsan ewa atad inabiy adakornago nseti sala allahu alayhi wasalam faqaalat imraadi meesaynian usrac walilegede wahuwa darxu cala alardi dhulkalka dhiig wahuwa qad yakunu lifasaadi lkhaladi waqad yakunu min masiljini lamadaba nagade marko may buahan ofka yani aklishe yani waa ka yani saaso masuuxi tanile oo kale markoona fol jini taabade saasan dhiye si haatoob kole yani le walilegede war ini an usrac walilegede wa ini atakashafu fedame cawrade fedamaasa he fadcu llaha taala ilahay intoog ini ilahay an yashfiani ilahay ini caafi ilahay intoog wa cudurka ilaahay o aafi ilahay intoog adi doada laakbaray rasuul allah qaala nabiy na may ka goolay inshiti adi ad fadaas sabarki sabaraas cudurkan adak kahays iyo ka sabaraas walaki adina bedelta may lasa aljanatu adhowti jini galaas aakhira dilibir jini lasa oo hubsan wa walaki adin aljanatu jinaha gigee lasa wa inshiti adi ad fadaasan dacawtu llaha taala ilahay ka intooge an yucaafiyahu alini caafiyo kiad kaafi egaaskare nasiibka qabta ilahay kaafiya ilahay kintoga fagaalad meertay markaas obsaasata janaba ka helaaw oo sabarka ba jana ka helaaw maha asbiru markaas sabre cudurkeeka sabreerti mana hadhowtila janadaas inkufakon fagaalad meerta ini kolkan janadi lambishaaraysi taasureed gibr ahluljanna ertan ureed rasulka saasari yeena sabray arti waana saasa janada kaaliw fagaalad may ka goole gabartin yana takashafu ana ana feedamay cawrade feedama askarka ogaatmay markan dulka kadhiyaarti ee fadcu llaha tacaala ilahay into fadcu anta tog allah taala ilahay into allah atakashafa anaan nfedin awrada infedin dalkay in kudidin taas ilahay intog bes fadaca nabiy sala allahu alayhi wasalam togi ilhali lmara maradiya ilahay intoogi wa mutafakun aleyh taasarajinalkiasured waa kay kalku mutafakun sabarkaasa jinadi lakeli mutafakun aleyh waan abi cabdiraxman abi cabdiraxman may lakuriye magaashe kunyadiis abi cabdiraxman magaashin cabdullahi bin mascuudin radi allahu taala canhu qaala cabdullahi may ka gore kaniya noo anduro fiiriyahay waa nimid hata halkan anoo fiiriyahay waa lamid ilaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sha hindho kahaayo hata alkan fiiriyahay waa lamid yaki huwa rasuulkana kusheekoyaayo nabiyan naba kusheekoya nabagaasoo min alambiyaai ambiya ilahay kumida salawaatullahi ala naariisayaalsha wasalaamu salaamllahi ala nabadgeliyaalsha aleyhim ala alambiyaai ambiyad korkasho alawela hay nabagaasoo nabiyan fiiriya waa lamid nabagaasoo maraba garaacay hu nabagaasoo qom qoomshay garaace faadmo dhiijiyen huwa nabiya dhiijiyen walaaluwa nabagini amsaao masaayo tirtiraw adama dhiig masaa an waji waji nabi nabag wajise dhiig kutirtira wataalka rasuulka nakusheekoy anoo fiilahay waa limid yaqul nabiy nabag naka goola allahuma ikfir liqawmi fa inahum laa yaclamuna sali allahuma ya allah aleyo isfir dhaaf liqawmi goomka indhaaf goomka dhiijiyeeno dhibaatadaas injesadan aley ama habaarahaydo hundo ayayle ilahu goomka indhaaf fa inahum laa yaclamuna may weli ma ogo xaqiiqata amriw amarkay xaqiiqadiis ma ogo soo may weli fane ilahu dhaaf saley mana sabara ka dhegta ambiyada ilaahay yala kudeeriy sabraayan saasaan sabri jira marki gofkasa dacwadi gudbiyaayan diinti sidiyaayan agoomsho dhibaayan dhiiga laakubiye wal dagre saasetadantamhabaara ilah goomkay dhaaf laylin a kalka sabarkan bida laakudeeriy an abi cabdiraman abi cabdiraman mayl kuriye cabdillaahi bni mascuudin radi allahu taala anhu qaala cabdillaahi bni mascuud may ka golay kaanian o anduru anana firiya hata kahay indhokahayo alamid ilaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay firiyayo alamid yaki haal rasuulka sheegaw nabiyan naba ku sheekoya firiha waa alamid labadaaso min alambiyaai ambir ilahi kumide kusheekoya ano asafiryahay waa namid wa salawaat llahi ala naarisyaalshay wasalaamu salaam llahi ala nabadgeliyaalshay alayhim alalambiyaai liyeela laraba kada laraba hal garaacen lakusheekoya nabag nabagaasoo laraba a yani waa kay garaacenohu nabaga suge goomu goomu nabi nabagaas goomshaytumeeno yani dagreen faadmo aan haato dhiijiyeenohua nabiya nabigi dhiijiye ey jaraxuhu dhaawacen biaysu jacla yasiru damu dhiigshay dhaawacan jesasintumaen hata dhiigsee golgolow nabadi walaal huwa nabagin yamsaxu tirtiraw addama dhiig masaxaayo o an waji waji nabiy nabagaas wajisha dhiig ku tirtiraw oo suley mana rasuulka nasaalka kisheegahayo nabagi kusheekoha suley yaqulu nabiyu nabagi sidaa ireebta goolaw amanti goomshay saasan galen abaar maabaarayo sabray maylaya allahuma ikfir li qawmi ilaahu qoomkayn dhaaf may welifayno ina qawmi qoomkay laa yaclamuna ma ogaho muttafaqun caleyh hadiskana muttafaq wa kolkan taas manaa nabagoo ambiyad ilaahay kumid ee eh, saas la weelay dhiigga tirtiraay rasuulkana kusheekoyaayalen saas hadi rasuulka sala allahu alayhi wasalamna harantiyeeda waa gobsati gomshay saasa weelen marki daaifan hijirooday kusa daaifteedi reer daaifa shiidoyn rasuulka shiida kuguriye ilaa yani waa kahin shiidka dhiigi iskagolgol yani irbooshay dhiigi iskagolgol yani kobo ilaan oo kalkanagadaano gobodhon yani dhiigka buysun saasa weelen markaasa markii oo dhoomkan sadakin galeen habaar leeri rasuulka sala allahu alayhi wasalam yani mismee yani buura korro ku saare in qoomka ureeshe yani ogolaleri ma ma ma saareri mal wehelaw may weley an may rajeer ini an yukrij allahu min aslaabihim man yatawalati islaayo dhabaryaalsho may rajeeyey lango ilaahay yani waa kay koobsada ini dhabarsho kuba ya rajeeyey mal cadaabaari taasaan did ilahay saasaan sabraay mutafakun aleyh diinta i dhibaatadika deerta saasaan sabraay mutafakun aleyh hadeeskana mutafak waay an abi saciidin abi saciid may baa onayawla kuuriyey وabi hurayraa وan abi hurayraa radi alahu taala canهuma an النabiy sala الlahu عalyه وasalam qala النabiy naomay kagoolay ma yusiib lmuslima min nasabin ma yusiib ma asiib almuslima lang muslime ma asiib min nasabin nasabon nasab ma asiib mana noog ma asiib min nasabin nasabon nasab noog ma asiib walaa wasabin wasabon jiro ma asiib walaa hamin hamon murug ma asiib walaa xusnin tirinye ma asiib walaa adan dhib wali nagabooba ma asiib walaa kamin murug ma asiib حata shawka gaayahan hata urung mudartu ah yushaku lumudaw yushaku huwa cabdiga ha shawkadeede lakumudaayo lakuduraw ma asiib ilaa hadii asiibtoob kafar allah kafara allahu tacala ilaahay dhaafe biha bisababiha sabab musiibati musiibadaas sababkeediyo ilaahay dhaafe min khadaayahu gefyaalshaye walku dhaafe wa mutafaqun caleyh walwasabu macnaahu almaradu jirwaha yani wa kamaliya xadiiskan saxaabiga abi saciidin alkudri iyo abi hurayra kilahuma radi alahu taala canhuma lamadi bani nabiya kuriyaana sala lahu alayhi wasalam qaala nabiyu nabo may ka goole yani wa kay ma yusiibu maasiib almuslima mafcuul mugadame wa almuslima lang muslim e maasiib min nasabintaas mintaasa yani zaaide eh nasabon faacilka mila kakoere inta kalena hoos doon kuli danlen hoos ma faacil lay kulisho faacil walmacdufu ala alfaacile faacilun lay kulisho faacil lay wa ahoosayin laakin mintaas ahaan alanfiriyahay laakin macnaasho maxalsho maclurafci faaila wa yani min nasabin nasabon noog maasiib tacab tacab i noog maasiib kof muslume noog maasiib walaa wasabin wasabon jirina maasiib jir wali haator jiri maasiib walaa hamin hamun murugno maasiib lanka muslimka murug maasiib walaa xusnin xusnon tirinya maasiib walaa adan dhib meeldukukoy maasiib walaa amin amon murug maasiib xata shawkati xata shawkatu gulug hata maasirto yushaak huwa muslimka likuduraw ashawkadeede ilaa kafara allahu tacaala ilaahay dhaafe biha bisababiha sabab lmusiibati masiibadaas sababkeediya ilaahay ka dhaafe min khadaayaahu khadaaya alcabdi odoonka gefiyaalshay iyo baclukuku dhaafe wa odoonkaas gefiyaalshay y baclukuku dhaafe ilaahay kukaasure wa sabarkaas intaas dilka sabr ajarkaasa lahele mutafaqun caleyh min khadaayaahu khadaaya alcabdi odoonka gefiyaalshay kabiatin lijamciyay khabaaya laka jamciwa oo mufradkamay hay kabiatin jamacsan khabaaya min khabaayahu khabaaya alcabdi adoonkas getiyaalsheya ilaahay dhaafe asure mutafakun aleyh adidkana mutafak walwasabu macnaahu almaradu jrilmnijeel walaa wasabi meliorelah ani warawiya may luriyey an ibni mascuudin radi allahu taala canhuma qaala ibnu mascuud radi allahu taala canhu qaala cabdllahi ibni mascuud may ka gole dakaltu cala nabiy nabo korsheen gali walaal nabagana yuucaku la gandhiisiya fakultu lah linabiy mangara ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo inaka tuucaku tucaku walka gandhiisiyey wacan ganda shadiidan doron yalka gandhiisiyey qaala nabiy nao may gol ajal nacam ha may ini ana ucaku wali gandhiisiye kama sagi yucaku rajulaani lam rajul lan gandhiisiya rajuleynkaasoo minkum mid ee sadan gandadaayan oo kale shireeday lii gandhiisiye waay kultaan may ka golay daaka kaas yani lacful ahay dacfulmarali wa dalika kaas dacfulmarali jiridaasoy oo zaaidka e yani waa kay saas wa laablaabka jirid laablaabkaas e eh. saabitun waxaasilun miya arin jarto dhabe miya ana laka liana laka adiibkin sugnaadeno ajrayni lam ajar helaas miya ureeb wala jirid lakinka laab laabaw adina lam ajar ma helaasoe eh. qaala may ka goolay rasuulka sala allahu alay salam ajalna can dalika kaas yani waa kay yeyin sugnaadi kadalika dalika kaas kan ada sheegdi kadalika kama kulta sadalka gooli waay may wela imami muslimin lang muslime majer muslimkaaso yusiib asiibahu muslimka adan dhib asiiba shawkatun kubedel gurung asiibas fama fawqaha fama dunaha shawku wal ku yar asiibas majer ilaa kafara allahu ala dhaafe biha bisababiha sababi shawkati guruntaas sababkeediya ilahay ka dhaafe sayiaatihi sayiaati lcab muslimi muslimkaas umaatiyaalsiya ilahay ka dhaafe waxudat wal hoobiye an lmuslimi muslimkaas sheelakahoobiye dunuubho dunuub lmuslimi muslimkaas dembiyal sheelahoobiye kama sidi taxudu shajaratu geedun hoobiyaas oo kale waraqahaa eleenti ambalooshe injigan hoobiyaas oo kale mutafaqun caley taasa dembi sheelin hoobiyo walwacku macnaaho makt lxumaa shidat lxumaa gandhada dorsanaantiya waqiila mayleray alxumaa gandhada naftiya waay ahi an ibni mascuudin cabdllahi bin mascuud rahi saaxibu siwaak anaclen waay rasuulka kaadimkaylan kaada jarayo kowan kaada jaray rasuulka sala allahu alayhi wasalam rumaga meelindaki jaran kaadimi jari wa cabdullaahi bin mascuud radi allahu tacaala canhu qaala cabdullaahi may ka golay dakaltu gali cala nabiyi nabo korshen gali sala allahu alayhi wasalam alhaal wa rasuulkana yucaku huwa rasuulka lagandhiisiya jirinyi yan gali faqultu lah linabiy may ngaray ya rasuul allahi ilahi rasuulkiisiyo inaka ada tucaku anta ad wal kagandiisiyey maayo wax kan gandho oo shadiidan daron iya lakagandhiisiyey maayo qaala hay kada dorngal kaganisiye qaala nabiy naomay golay ajal nacam ha ini ana ucaku ana ana wali ganisiye yani kamasri oo kale lin ganisiye yucaku rajulani lama rajul lan ganisiye rajulenkaas oo minkum isinsin kumide lama qof gandadi gobdaas iyo jileday gobdaas waay kulton may ka golay dalika kaas oo yani wa kay masalan lahay dalika kaas talciif wa talciifulmara lijirida laablaabshe xaasilunki asali miyaw jiridaas alowshe xadikin asali miyaw ana laka liana laka dalika kaas oo madkuurka aho oo lama qof kandadi od laka saaraaw dalika almadkuuru madkuurkaas kaase xaasilunki asali miyaw ana laka liana laka adib latiyarantaas diyaase ajrayni lama ajarresu ila lama qof kandadi hoob od laka saari adina lamadi qof ajarka helfaden kandadaas kasabre mehelaasow dalika alciif lijiridaas laablaabshe saabitun sugnaati miya xaasil وahaabitn ti sugnaatay asalimiya ana laka adiblasa ajrayni lama jarnatila maahay adin lama jarnenaaso qaala rasuulka may ka gore ajal nacamha dalika kaas oo lacfoyani wa kay alika dalika alajrayni dalika kaas oo min alajrayni e malkuurkaas kaasay oo lamad ajar eh kadalika kama gultaw saas ka gooliw lama ajar midihidiam yarneha taasu lamadaas ajara lahaw kadalika kama gultawa saab ka gooli oo kalu lama ajara lahelew ahy ajalna can darika kaas oo min alajrayn dalika lmadkuur madkuurkaas kaase oo min alajrayn lamada ajar e, e kadalika kama kulta waay saas sheegdi oo kale waay lama ajra hele may wele ma min muslimin lang muslim emijer muslimkaasoo yusiib asiibahu muslim adan dhib asiiba wali hada dhib kasuge mushawkatun gurun asiibas fama fawgaha fama dunaha duna shawkati gurun walku yar hata asiibas oo walka ganiinayo saas oo kale duurigo wariirigo waxyaalo saase ganiinow walku yani majarwa ilaa kafara allahu ilahay dhaafe biha bisababiha sababi shawkati shawkadaas sababkeed ya la dhaafe sayiati sayiati lmuslimi muslimkaas dembiyaalshay oo yar yar sakaairta iya ilahay dhaafe waxudat walhoobiye canhu an lmuslimi muslimkaas e sheelakahoobiye dunuubaho dunuub lmuslimi muslimkaas dembiyaalsha lakahoobiye inkastoo sa dhibaato siitob dambisha lahoobiye shiidka oo dho grunto durti dambisha walahoobiye misali rasuulka sala lahu alayhi wasalam kaas may limid ata walisinkasasan oo kale limid ato kamasidi oo kaliya dunuubtisan hoobiya wacudad canhu can lmuslimi dunuub dunuub lmuslim kamasidi taxuqu shajaratu geedan hoobiyaas oo kale waraqaha waraqa shajara geed hambaloosha sidan hoobiyaas oo kale ya suna dambisheelin hoobiya wa muttafaqun aleyh adiskana muttafaq wa walwacko wacka may leray makat lxumaa dandad yani shidid shidat lxumaa dandad oo doron ya lere waqiila may lira alxumaa gandhada naftiye waay gandhada naftiye xumaa lira wacan abi hurayrata radi allahu taala canhu qaal abi hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may golay man gofal gofki yuridillahu ala la doonaw bi biman manka khayran khayrka amida la doonaaw yusib ala siibe minhu miman mankaasa shay asiibe waay waamay wuriye hadiska albukaariy walabado culmadu labdiyan muxadisiin yusib yaka labdiyan bifatxi sa yusab bifatxi yusib ama yusab lamadabo bifatxi saadi saadka la fatiyo lakordhoo yusab ler wakasriha kasri saadi yusib ler lamadaba nagdaang mana yusab oob ler majhul waay markaas yusab wal asiibe oob yusib leron yusib huwa ala asiibe minhu min manga nagdaas yani lamadaba rawaa an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayr mere qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka gole yani wa kay man yurid ilahu man ofana gofki yurid ilahu ala la doono bibi man manka ala la doono kayran kamilan kayr wiin ilahay la doon yusib huwa la asiibe minhu miman lanka ilahay kheera fadawliba asiibe liman maayo dadka yani wa kay lanka muminka dhibaato ilaa usku geeriyoodaw markasto dembe asiibo dembi shaylay lahoodiye ilaa us oo nadiifayle jina kugala dhowd ama baynama lanka gaalke dhibaato ma asiiba sabus kiya waday caafimaad iyo dunyo raaxoysadawlay fatali fataligarehin wadnada hidintay kadaa joogsati kadaa laylera aftiya dhimadeelay besa dhowti cadaabka safaylan amul faday lanka muminka mayb wali dembe i iyo binaadam laywa dembe kudhi addunya dalkuku dhaafe gurunto dhoosho jiridoy wal dhaafe wal tirtire si usadunuubtan koobadaas koobadaas marka dem soo nadiife jinin hoydalid yani wa kayra walbukhaariyo bukhaari yani ma yurid illahu bi biman khayran khayr doon yusib ala siibe minhu miman mankaasa shay asiibe oo masiibi walalkaride mana sawaama yuriyay xadiiska albukhaariyo wala bado muabid muxadisinta may kalabdiyeena ka shagaleena yusib yusib shagalen bifatxi saadi alakri yusab iyo wakasriha kasri saabi yusib lamada go yusib toobler yusib sidiabu yusib huwa ala siibay minhu miman saaso faacilka manaa allahu taala nagade hadii yusab leran majhulu yusab wal asiibe minhu miman ala asiibe haddana manaha naaibulfaacil lay aha faacilka man kasa ilahi lay yusab oo majhul nabinayon saasay yusab wal asiibe bifati saadi alakri yusab ler wakasriha kasri saadin alakri yusib lamad bajara yusab hoob ler wal asiibe majhulu yusib olero ilahay asiibe minhu iman wa ay yani anasin radi allahu taala canhu saal anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki may ka golay laa yatamanayana axadukum kookin ay tamaniney almota mot ay tamaniney kookin mot ay fadnay wa imado ifay lahaysa ernay lidurin liajli durin yani dur darteed oo asaaba huwa ka asiibay hu axadkaas asiibi daraaji ay intamaniney wa fain kana laabuda faacilan fain kana huwa axad hadii faacilanki falaw hadi laabuda laakinan beegto nhaaneen mm, kumermana ilaah idil oo kale seraaw falyagul markaas eray jasminay allahuma axyinii ma kanat alxayaatu kayran lii watawafanii ida kanat alwafaatu kayran lii sila yarayob usun kumermano qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulkimay ka goolay laa yatamanayana axadukum axadkin ay tamaninay oo ay tamaninay almawta mot ay tamaninay lidorin liajli dorin dhib darteed aynta asaaba huwa dorka asiibay hu aadka asiibi daraadiye ayinta maninay dhibaatoska dhidi fakiirnima kubadasi jiri kubaha aysi ana kolkun dhimado ifaylhaysa ilah idil ayarnay wa yani sawale fain kaana huwa aadka hadii ay laa laa faacilanki falaw iyo oo ini isutaasirooba falaw laabudda laakinan deegtoon nhane nkumeere maana fal markaasi markaas hadii sunkumeere maana falyagul yaroy allahuma ya allah alehyo axyi anta ilaahu noolay ni ani noolay ma kanat alxayaatu nololo inti beta hayr anti badan in ete lian laanta in keyr badan ete inti bana nololba keyr inka jar ilaahu inoolay watawafa anta ilaahu oobsoy ni ani oobsoy ida kanat alwafaatu oobsadawka hadii ata hayr anti jar hadii ata lian laantay ti kheyrka jar hadii in etaba ilahu oobsoy saleyaroy mana mutafaqun aley ahy may welay wafun hoobusu noolo yani cala alaqal subxaan allahi tawsare ilahay bayri mis alxamdulilah tawsare mis hadalkofayl ashyakbahin taas ba anfacaya aakiri kamooday macnaa ilemay bua daartan lay daarulcamal eh oo bada dhimata camal makinjar kalku intiyada noolo kalku camal lay siyaasadaa soob muman asa heerray nololo heerray kingature kalku saas yaray mutafakun aleyh adesana mutafak waay maayn ini motamanido mis ada nafsaba nololong ahay walma intalaaso isdile oo kale erto waab hoob isdil waab yani min ahli naar ba nagade ofki isdil katilu nafsihi naftisdankidil waab reer naarad yani isaga gaalad oo kaliyo ye weereen masalan ofkan hoobus nolol ariri kanagad fafairnimo kubawaysomis walo danto suwaayla suwaayadon danto fadaayla suwaayadon ata isdilelilay mana waaba suba isdile kolkantan yeede yani maybu aha yani ficil oo gaalada sameeyeen gaalada kolkan cadaabana kumutaysade leedi naftaada dil ama ada taman tamaniga mal diida dilow magosudhaaf ada tamaniyo ilaah dil adeeraasona diidaay yani saas way obadedaaskadal xadiskana mutafakun alayh waan abi cabdillahi abi cabdillahi maylka uriyey magaashay kunila abi cabdillahi khadaab ibni aritin khadaab in aritin leraay saxaabig jalilkaay adaabka marsiya islaamka daraadisan adaaba jariwa radia allahu tacaala canhu qaala khaba may ka goolay shakowna o waadmiyari sheegani ilaa rasuulillahi an sheegani sala allahu alayhi wasalam walaaluwa rasuulkana mutawasidum kii barkin ay burdatan garbasaarsiay barkinyi burdudaas oo nahu linabiyin sugnaasi fi dili lkacbati kacbada hoose jiifo milo barkinyi faqulnaa unma ernay ha alaa tantasiru anta alaa tantasiru alaa tastansiru anta ada nasre ma dalabaaso ya rasuulalahi o lanaaun sida bali ning abaabahay nasre ma nin dalabaaso alaa tadcu anta ad mutugaso lanaaun ilahay minin tugaso sarimana mayb waa khabaabin arisin dadka oo may haayena almucadabiina filahi ahay ilahay dartis lang cadaabiy seeban isaanta lang cadaabiya kumid hay sohaybu romi iyo salman lfarisi iyo khadaab bin arisin bilaal binu rabax alxabashi oo kale sa iyo asxaabadan iyo saas oo kale yani waa kay camaar binu yaasir sa iyo dad odooman ehowaan ha islaamino rees oo siidiyaalsho seeban islaamtan dhibaatadan markiyahay iya kumid ahay khadaab bin arisin hataa birnkilankulaay ye dabarkalkusaare jarinti onayaw dhahanshay birsiyeede kudansi islaamka kubalilay mana birtoon hakaade kuleele gaduude oo yani buufanaagla kubiye dhabarshee la saare kashuug yani kadamasalili taasa dhibaate lang marsiyaay markaasa islaamka kuba makubha aad aad ley mana ilahay waaid a ilahay waaid a ley yani daskiwahay kumid haaye kongmel hada in sheeganay rasuulka oo meelo jiifo in sheeganay waktigi islaamka das yaray haayan in rasuul alaw dhibkimalinihaayta waako salinin gubahay salinin weelahaye ilahay manintugaso ilahay nasal manin dalabaaso saarniya ley mana sakona sheegana ilaa rasuulilahi mawaadni sala allahu alayhi wasalam walhaal huwa rasuulkana mutawasidunki barkan eye gurdatan garbasaar basanyi gurdadaasoo lahu linabi nabag sugnaati sala lahu alayه wasalam fi dili lkacba kacbada hoosena barkinya meelo jiif yansani fi dili lkacbati mutawasidun ki barkada ki jiifidiyey e jacla nabiy waliha burdud taxta rasi makan alwisaada barkinma gabne kalkun garbasaarkedudubre taasa barkina walaal wa rasuulkana mutawasi mutawasidun ki barkin ay gurdatan garbasaar oo lahu linabiyin sugnaat fi dili lkacbati kacbada hoosena barkinya meelo jiif fakulnaa lahu linabiy mayngarnay alaa tastansiru anta ya rasuul allahi o nasra minin dalabanso lana laantan nasra minin dalabanso ilaah mudayosaabkay gargaar nasri meeraaso alaa tadcu anta ad matugaso allaha taala lana manintugaso ilahay manintugaso adaabkan dinoobi dulugin iyo adaabka noobi sulinin adaabay dintan daraadiye faqaala nabiyu law may kagoolay reer ladkana ma eray ladkana may haada eray sabara lisin kubahanya mamaranta suurta u doonteen dacwad iyo nasri ilahay san sii doone laakin sabr alisin kubahanyi may walegad kana may haadayri rasul man duul oo qablaku marsin ahaadi yu'kad rajul rajula lagobdaay fa yuxfaru lah lirajuli rajulkaasa fi lardi dolkulan godaay fa yujcalu wal welay fiha fi lardi dhahgeliyaay uma yutaa walakooyay bilminshaari kinshanaya mudani oo kale a bilminshaari minshaara lalakooyay fa yudacu huwa minshaarka ladijaay alaa rasi rasi rajuli rajulka madishay korsheelakadijaay fa yujcalu huwa rajulka wal welay soo nooli ya nisfayni lama gabal lakaweelay a وayumshad wal inshanleeyahay huwa rajulka biamshaad lxadidi birta shanladiya inshanleeyahay ma duna laxmi laxmi rajuli rajulka hilibshay acadmi laftisantindheexayso lamilagaay kusoo noolya lamilagaay magaarka lakusiibay wa ma yasudu maana duudan hu rajulkaaso dalika alcadaabu cadaabkaas kaase can diinihi diin rajuli rajulkaas diinshay makuduudana diinshaen dhimadaay wa wallahi simasaas saa hada marsan weelaayo a sabartaan isin baahanyi wallahi dhaarday rasuulka sala allahu alay wasalam la yutimana allahu tacaala ilahay tam oh, oo oh, tam oo tam welay hada lmra amarkan oo diintan e tam welay hataa yasira raakibu kanoo socta soctaalke safarke musaafirke ilaha kusocdaw min sancaaa sanca yaman mil saraysa mila kusocdaw ilaa xadara yaman yaman geesiantiya kusocdaw laa yakaafu ngobsadaan ila allaha tacaala ilahay lay koobsadaw wadiba waila diba doorka jarlay koobsadaw calaa anami yarishay korshen koobsadaw walakinakum sa isin yatastacjiluuna degdegsadahaytaan sabraa la eri rasuulka sabraalay dhibkan walku baa doone diinta meela deero doonta eri mana rawa lbukaariy bukaariy waa diirkana weriyey fataaso yani kolkan reesaaso kodayda dadki in ahay fataaso biman mala in dulintan oo kale wa hadii lasun dulmiyooba dadki hor kadayda walin sidii hodi manaa dadki hore rasuulka kaadlay sala allahu alayhi wasalam ambiyadii dadki hor ya diinta diintiyo daraadiyo langmalaga jaryari yani sabra jarensina sabra diinta nasaar naga doonta ilahay nasri sii doone mayl faqaala nabiy na oh, may kagoolay gadakaana may haaday manduul may haaday gablaku marsin haade yu'kad rajul rajul yala gobodaay fa yuxfaru lahu lirajuli rajulkaasa langodaay fi lardi dhulka langodaay fa yujcalu huwa rajulkala weelay fiha fi lardi aradi lagodya godka lageliyaay uma yutaa wala kooyay bilminshaari geedaa minshaar birtilerana kooyaay fa yudacu waldijaay huwa minshaarkaasoy fa huwa minshaarka ladijaay ala raasihi ala mafrai ala mafraqi raasi raasi rajul rajulka madishay shalbatidiis yaladijiyaay fayajcal huwa rajulka yala weelay lisayn lama gobolka weelay diintis wal kuduulayna ma leh wayumshad wal shan leeyahay wayumshad rajul rajula shan leeyahay bianshaad lxadidi birti shan leyaalseelanka shan leeyahay bir oo walmi lagaaso nakooyaay maa duna laxmi lami rajuli rajulka hilibsha i wacadmi cadmi rajuli rajulka laftisintin dhahay hilibsha i laftis lashal tariiga yani lamalage wa maa yasudu maana duudan hu rajulkaas makuduudan dalika alficlo ficilkaas oo cadaabkaase makuduudan can diinihi diin rajul rajulka diinshay oo cadaabkaas oo ficilkaase diinshay makuduudana diinshay lakadhimadaya haysaday wa isina saas oo kale sabraa haysada wallahi akdhaaraday layutimana allahu tacaala ilahay taam welay oo taam welay hada lamra amarkan oo diintan ee taam welay diintan haddi geeka meelisin onayo yifataano hergalan yani cibaadinka gudubtan wahaysanti ilahay taam wela dooneer xataa yasila raakibo amanta rasuulka saas ley sala allahu alayhi wasalam hadii dadka islaamin hadii wal tiriya bool dhog madiran dad gaaban oo maka dad gaaban ahaaye masalam haddana haniha islaamba macdaabka salamantiyaay saasan oo wadaa hataa yasira raakibu wallahi kdhaarday marki dambena sidiya nagatisi rasuulka sheegi tay san ah, islaam lanmusune kakooya iyo xajka kooya madina rasuulka wegta abu musa alashari sayo abi hurayra sen kakooyan iyo muslimiin ey madina rasuulka kakooyan oo isku socdan aaminin ey wallahi sidi kalku mucjizu walandin oo rasuulka sheekoyo marka dambiyaaya walahi akdhaaraday layutimana allahu taala ilahay taamwelay oo taamwelay hada almra amarkan diintan ee taamwelew xataa yasira raakibu kano wala saaran oo musaafurka inti ka socdo min sancaa sanca sooda kubilaawa soodkina kubilaawa minti tisaayo ilaa nakaayo min sancaa sanca kusocda ilaa halaramuta yani halaramud han socda sancada iyo halaramudkaba yaman lay kumidayn halaramudka may geelkan oo xijaaza la riirto oo yani dhinadanka damboyso xuduudan hada yani wa kay sacuudi xuduudiya o yaman meelos hadaramud sancana awalku mana kalka sanca hakubilaaw ilaa hadaramud hasoodew ma laa yakaafu huwa rajulkaaso in obsadaan ila allaha tacaala ma ilahay malankala isku obsadaan jarna wadiba waila diba gaalma yani wa kay diba wadiba waraabana ku obsadaw maayo calaa hanami hanami rajul rajul garinshema waraabo ku ame walkala isku obsadaan jarna walakinakum sa isin ye tastacjiluna degdeg sidaasan degdeg dalabaasan waayo in degdeg dalabten sabra walba u sabria kijana dinta saabsan ka sabr asxaabu rasuul saasaan sabray rasuulka nan gugaabiya sabran aday dinta lag sabro lambay sawaama yuri adika albukaariyo wa fi riwaayatin riwaaya fishana kasunaaday walhaal huwa rasuulkana ah, mutawasidun ki barkadi aye burdatan macwis barkaday ama garbasaar barkaday walagad wakad lagina unanakolongnay min almushrikiina mushrikiinta sho shidatan awaadki owaadeenga sheegay o dhimeeray shakowna ilaa rasulilah sheegin ileraymaahin wali dhibe hadeeri ma sheegan riwaayada maylay wa fi riwaayatin walhaal wa rasuulkana mutawasidun barkinyiya insani yani wa ki hodhayleer yalla insa yani wa ki haqaad shakowna ilaa rasuulillahi sheeganay walhaal wa rasuulkana mutawasidun barkinyi burdatan garbasaar wagad laqina mayla kulungnay min almushrikiina mushrikiinta isoo kula kulungni shidatan dhib irafaada kula kulungniyer markaasa rasuulka owaanay oo sabraan eri mana baabu sabri leka jan an ibni mascuudin radi allahu taala canhuma qaala cabdillahi ibn mascuud may ka golay lama kana yawma xunaynin lama xasala markaas alay yawma xunaynin kaswata xunaynin xunayn kaswadeed markaas aliya aasara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka may ka khasisay ilqismati qiibinta oo maalka la diibiyaay may ka khasisay naasan dadya ka khasisi naaskaas oo min ashraafi alcarabi carab ashraafteed kumide wa aasara doorayhum yoog ka doori yoomaydi maalintaas filqismati qismad yan doori yoogyan fadiliyo mana wa aasara fadilay hm naaska safadli yawmaydin filkismati kismada kafadli yooley walsi id faqaala rajulun rajulka waa booday mere walahi akdhaarday ina hadihi lqisma qismada tange giibtan walaana giibiya giibtan tange waa beedkeeda lakismatun qismo buwel qismo qismadaasoo maa cudila cadaala lan samayn fiha fi lqisma qismada si cadaala lan ka samayno wamaa uriida lan doogne fiha fi lqisma qismada dhahdiya wajhlaahi ilahay wajitay lan doogne ilmeedarow ka jartuo taasari rajul fakultan may kagoolay walahi kadaaraday yani wa kay ay leh cabdullahi bin masud halkaas dhigay lankin sadakadri rasuulka ma dhigana lanko kale baariyo dhigay cabdullahi dhigay fakultan merayli cabdullahi walahi kadaaraday la ukbiranna in sheegay oo in sheegay rasuul allahi in kabray oo in kabray sala allahu alayhi wasalam rasuulka in sheegay antiede deersiwari faataytu seediyali cabdullaahi huwa nabiya nabagan seedi faakbartum kabray huwa nabiya bimadian kabri qaala rajulu rajulkaas kagooli rajulka okekisudi lahayo fatagayara may doortoomay wajhu wajhu rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka wejisa iyo doortoomi hataa kana hataa kana alwajhu wejigi rasuulka ilah kumid ahay ku ahaado kasirsi rinji gaduud oo kale kunagag uma qaala nabiyo nabo may ka goolay sala allahu alayhi wasalam ahey mid yani may ka goolay wallahi kadhaadahay faman y faman yacdilo faman ay yacdilo cadaalad sameeye wel in lam acdil ana ana hadii cadaalan sameeyan kano cadaalad sameeya may ahe in lam yacdil illahu de faman yacdil famankeeba yacdil adaalo sameye faman an yacdil amanka adaalo sameye ida lam yacdil lahu ala adi adaalo sameyn warasul rasullahi ali rasulka adi adaalo sameyn kana adaalo sameyma uma qala nabiy naomay kagola yarxam llahu alang naxariisa musa musa alang naxariis may weligad udiya huwa musa wal dhibi biaksara wal badan yala dhibi min hada kan walku badan yala ka dhibi fasabara waana sabr ilah wa kalka ululcazmi waay dadka oo go-aanka leho iya kumid haay ululcazmi ahay fakultan may kagoolay cabdullaahi mayl arintiana ohodhay oh, rasuulkaan in sheegi haddana dhibtadiyaari marki de ma in sheeg da gali rasulka dhibtiooban arg ada naftaaka dhibtadiri adi ta ma in sheeg da gali fakultu may kagolay laa jarama xaqan may ba sugna laa arfacu anaanan korweelaan ilahi ila nabiy inin nin korweelaan bacdaha bacda almarati tookaduntan e bacdishe xadiidan sheeki nin korweelaan taasa sugun edi taadil may rasulka inin sheeg da gali kusilahay mana mutafaqun alay wa qawluhu kasirfi kagoli huwa sirfag bikasri saadi saadka hoosdhawshe sir saadkaas wal muhmalatila dhibactiray saad walmalewa wahuwa sirfaga sinfun sibon rinju axmaru gadud wa oo rasuulka hoob dhirab gujishe gaduud oo kale nagadira can ibni mascuudin radia allahu taala canhu qaala ibnu mascuud lama kana lama kana lama xasala kana tamiwa lama xasala markii xasalay yawma xunaynin gazwatu xunaynin gazwadii xunayn markii xasalay sanati thamina min alhijra sanadka siyeed roogda hijradiy arintaas diiday bacda fati maka fatu maka marki la furda bacdi sheeka rasuulka usi asaabi tumunko tuma ilamakun aydangayo iyin ya huneen yani huneen kaduulen markijan gaalama ilaskaban takiisi hawaasin gabilam gabil eraan ilaskababuley meela rasuulka weerarka gaali lama kaana mar markaasa maal fara badan yani takiifti hawaasinti laakubabsadi geel badan i erin badan i dad badan adoomaga laakobsay wal giibideed giibiyawki walaagomaylan badiyay dadku marba markaas awleha islaameen langa reegaranteedahaskubayliyakubanuni lama kana lama xasala markii asalay yawma xunaynin gaswatka xunayn markii asali ya athara rasuulka may ka khasisay rasuul llahi athara rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulke may indooray athara rasuullahi may ka khasisay naasan dadya ka khasisi filkismati giibyawka ka khasisi dadkao gaar ahaan walsi wa waano dadku walasi faacda nabiy nabag siya ha alaqrac bnu xaabis lanko aqrac binu xaabis dheraa yasiye miatan boqol oo min alibil yasi kaniimadi maal badan oo kumanko maal badan geele melila kubaadi lanko kolkun aqrac binu xaabis dheraaye oo yani waa kay masala masalshay carabta oo baadiha ku islaamti haayey maraho islaamay laakin lang ahaay ay haay lang madax reer dalba hadumaay rasuulka may welay qofka madaxga e hoob ladumo islaamka gala walisantalyahay dong islaamka gala annaasu alaa diini maliki ma laray dadka madaxsooday diintiyo kadiin waladaan lanka madaxda sid indhaga mawlay dadkiyon kadhaga maayan kolka yani lanka agraabin haabislang madaha e hay boomshay madahan eh saas darteed rasuulka abdumaa islaamka dumaay maal badan asi boqol neer geelansi si islaamka sifaylan galo reed hadaw si boomshay islam hangnagdaan diintu lankodan daraadi ya agraan taasan si waacda nabiy nabaga siyay sala allahu alayhi wasalam cuyaynata bna xisnin usun alahmag lmudaac leraay dogonki ladi kileraayo usun qoomka dhonga ah. reer banu kadfaanga ah madahan a usun isnhay madanhay usun boqol neef mila dalikaasi boqol neef la mila dalika malkore malkorkaas kaase niyatan min alibliyasi boqol neef gele usun galantul kusaari wa acda nabiy nabaga siyayre naasan dad yasi naaskaas oo min ashraafi alcarabi carab han in sharaf badan kumide yasi wa aahara rasuulka kakasisay h hum ashraaf alcarabtaasa kakasisay yawma idin maalintaas filkismati kakasisay dadka oo madaxyaalka israafularab ay ah, madaxyaal abu sufyaan sa i dadba madax dadkaasa boqol boqol neef yes yani yonaybalakakasisi kismada dham waatara nabiy dadki oo halgamaayeno dadkan kulisho ha islaamiyeno ansaari muhaajiriin hoosasan halgama jiran yani masin an hatilaha islaamiyeno oo carabta madaxyaalsha walsi waatara nabiy nabag yani kasisay hum annaasa dadkaas oo min ashkaafi lcarab ee kakasisi yawmaydin maalintaas filkismati giibta kakasisi yo lay walsi res langay saayo ay hadlay faqaala rajulon rajul may kagoolay munaafiqa ay kadaali sheegay faqaala rajulon rajulka may kagoolay wallahi kadhaaraday ina hadihi qismadan tan e waaba qismatun weri mana dhiibin dhiibin oo maa cudila cadaaladan samayn iya filqisma er dhiibiya oo cadaalad asilan samayn weri ma unug roogna nay walna ninsi wa aanay nay wal lansi boqol boqol lansi qisma cadaaladan ka samayn usali geswiin waayo rasuulka kifaay rasuulka cadaalad ma sameeyasli taaso mana isma cadaalad lan kasamayn hoob ergan kuwala dhiibiyay rasuululahi l walmadiibina sala allahu alay salam cadaalad ma samayn soo erelmida wama uriida man la doongna eri fiha fi lqismati qismadaas dhadiye wajhullahi ilahay wajisay man la doongna an lijeedi kala jarsamahayn ilahay dartiis walma lan siina eri qismadan tan eh. qisma ilahay dartiis lan lijeed ma eri wama uriida man la doongna fiha fi lqismati wajhullahi ilahay wajisay man la doongna fakultoon may ka goolay ay may leeya cabdullaahi wallahi akadhaaraday la ukbirana ana anan abray o n sheegay on sheegay rasuullahi hadalka n sheegay a hadalka adlan yaho dadka hadlay rasuulka deersiye bes fa ataytum sedi ar cabdillahi masud anabiy an sedi fa akbartum kabri anabiya bimagi an kabri baala rajul rajulkan kagooli ee rajulka hoosada lahayo bismadan adaalo malka samay ilahay dartis mala doongna yalanko lahayo qaala nabi qaala qaala cabdullaahi may kagoole fatakayara may doortoomay waju waju nabiy naba wujishees marka isbedelay rasuulka eedan dherifyeering anagi fatagayara wajhu may wal dinti balankifahay rasuulullahi o ilahay dong aamine wayigalandhiil i ilahay balankifahay fatagayara may ba doorsoomay wajhu wajhu rasuuli rasuulka wijisha iya doorsoomi sidii rasuulka hoob usu faraxo wajisa bil oo kale nuraysilahay oo birfon walku dareemay fatagayara wajhu wajhu nabi nabi wajisa doorsoomi xataa kana alwajhu wajig inti kulamid nagad oo kaas sirfi finji gaduud oo kale kulamid nagad oo wajisa dong gaduudaha nagadi mana len koska hor dhirafamay bu aha hashada me lardis hashada me alalab yani diribka may kakooya saba kakooya naara kakooya tililahay kolka hashada me ofka wijise don gadudanaga may geek don yani wijigas nagi geeksalere ofka isbedele hataa kana waju waju rasuli rasulka wijise kula mid nagado kasrrinji gadud oo kale kula nagad si yani ndirfiwa uma qaala nabiyu naba may kagoolay faman ay yacdil huwa manka adaalo sameeye kanu adaalo sameeya ay ida lam yacdil illahu ilahay hadi adaalo sameeyane warasuuluhu rasuulullahi ala adeegshay ba adi rasuul yani cadaalad sameeyan kanoo cadaalad sameeya ma yeerin mana uma qaala nabiyu naba markaasa istabalsiyey ma eran yarxam llahu tasliya hadalkan rasulka mayn ka hadlahaya tasliyatan linafsi naftiisa istabalsiyaay uma qaala nabiyu naba may ka goolay yarxam llahu eri alag naxariis muusa nabiy muusa kaliim raxmaan alag naxariis dad uudiya huwa muuse wal biaktara wal badan badan min hada liidaa dhibkan ana liinjeysidahay wal ku badan ala dhibi taasatan fasabra huwa muse sabri anina sabrelay mana fakultan may kagooley cabdالlahi yale kalkun laa jarama ey xaqan may ba suguna laa arfacu ana anan korweelan iya sugun dib ah, mardem ilayh ila nabiy nabag inin korweelan bacdaha bacd almarati sookadun bacdi she xadiidan inin korweelan sugun hatuku bacd hadal an hadeegi bo rasulka man sheega arge dirifkan aragi daraadiya mardema man sheega isariyaley mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq waay wakalkun sabrki mana nabilahi musa wal dhibi waala sabri ma baabu sabri melakajar rasulkana saasan sabrahay wa gawlu gawlulahi gawluhu gawl raawi raawi golshay ka sirfi sinji oo kale sinji gaduud oo kale isku gooli huwa sirfagadi kasri saadi saadka hoos loo sheela akri almuhmalati saadkaas almuhmalati lidhibaatiray wahuwa sirfaga sabakon rinji waayo axmaru gaduud sinji gaduudan oo kale wajijeenagadiula waan anas ibn anas ibn malik khadim rasul sala allahu alayhi wasalam qaala anas may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay ida araada allah ilahi hadii doono bicabdi cabdillaahi allo doonshay khayran khayrna doono cajala ala dedejiye lahu lilcabdi adoonki lahaantiis an dedejiye alcuqubata cigaabi an dedejiye fi dunya addunya dhatiya cigaabka an dedejiye wa wali aakhira laka cigaabo fadib addunya lahan dedejiye waida araada allahu ilahi hadii la doono bicabdi cabdillahi allo doonshay ashara sharo doonon amsaka lahaaye canhu can lcabdi adoonkayshe bidanbi dambi sheekahaaye dambig malku tirtira hataa yuwaafiya alla intin kaofiya bi bidambi yawma alqiyaamati nkaofiya rid waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka golay ina cidama aljazaa abaalmarinta tankuwinan badan maca cidami lbalaa bilaahi tankuwinan badan macgeedi ahaati waina allaha tacaala ilaahay idaa axaba huwa aladi jeelado qooman qoom jeelado id kala ala jarabeyhum qoom kasa imtixaane faman gofal gofki radiya huwa falahu man rila rilad ilahay waman sakid alankidilfon falahu man kaas sakado sakad ilahiya lay dirf ilahiya lay kawamayday xadiidkan atirmidi oo gaale tirmidi may kagole xadiiun hada xadiiun waay xadiidkaas oo xasanoon yani may lehe anas bin malik radi allahu tacaala canhu gaal anas may kagole qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagole ida araada allahu tacaala ilahi hadii la doono bicabdi cabdillahi alla odoon shay khayran khayr adoon cajala huwa ala dudejiye lahu lilcabdi odoonki lahantiis an dudejiyay alcuqubata ciqaabiyan kadajiye fi dunya wa addunya dati ciqaabkan kadajiye diri diri laylkridiya wali hatoob maal yaro laylkrida diri laylkrida ciqaaba ilahi kadajiye wa ka bacda dhowti reedu soonayo hadu yani janasku gale reed danuudi soona dhaafi laakin waida araada allahu tacaala ilahi adili doono bicabdi abdillahi ala doonshay ashara shakla doon wa yani amsaka huwa alla haaysade canhu can lcabdi adoonki shee kula haaysade bidembi dembilcabdi adoonki dembishay amsaka e yakufu canhu calaa dembiya lakaayo falaa yaakudu magaadaw ala hu dambigi aleyhi korshay fi dunya makugaadaw hataa yajmaca kamila jazaihi su walihumaate sameeye sameeye sameeye wade wade wade dembebo yani wa kay malkugaadaw dembigi dembigi busmay reeda dhowti aakhiri sifaylin cadaab reed taas kaasahon reed yani saaso waida araada allahu ilah adilo doono biabdi abdillahi ashara sharla doon amsaka lahay anhu an ilabdi odoonki shee kuhaaye dunubi dembi dembi lcabdi odoonka dembi shee kahaayo dembi shee walmalkugaadaw dembi shee la kahaaye xataa yuwaafiya huwa alintinka oofiyo bi bidambi dambiginka oofiya ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalinteed dunuubtinka oofiya waqaala nabiyuna umay ka goray sala allahu alayhi wasalam ina cidama aljazaai abaalgud tankuwiinin badan maca cidami lbalaayi bilaayi tankuwiinin badan maashehati laqalilansi addunya rooga bilaayadis tan bilaayi wiinka dhiid kaasaa dhowtin ijaazin wiin helaw mana wain allaha tacaala ilaahey idaa axaba huwa allah dijeelado qooman qoom jeelad ilaahay muxibintiisa oo usa jeeli ibtalaa ala jarabe hum qoomkiya jarabe faman raliya lanki kadaala nagado oo yani ibtiladaas ilahay ka imtixaan ilahay ka darshay yani qadar allahu wama shaaa facal shaydin ilahay ya qadari ilahay wali doonon fale seer falaw man kaasoymayle arila taalahaashiya leywa waman gofal gofki sakida huwa manka dhirafo ana may dhibkin shareeda gobsadi dhibaatada inta inkakoyti kada ero dhirafo maa yani falahu falima mankaas mayle asukdo dirf ilahay sunla hawaamay ure adidka tirmidi waqala tirmidi mere xadidun hada xadid hasan darjiasan waan anasin radi allahu taala anhu qala anas may kagolay kaanab noon qala anas waan ibni yani waan anasin radi allahu taala anhu qala anas may kagolay kana bnun liabi dalha kana bnun unugo may ban sugnaaday liabi dalha abi dalha iyo unugon sugnaaday radi allahu taala anhu unugaas oo yastaki yani fakaraja abu dalha bahi bahi yani wa kay fakubila siriyo unug yaraay sabighayo lagobloodi falama raja abu dalhata marki anagriya gaal abu dalha abu dalha may kagolay ma facalabni unugi kay may fali qaalat umu sulaim zawjadis umu sulaim unugi dhalimeertay wahiya umu sulaimta umu siriy wa huwa ibnaga askanu ki hasalow badan askanu ma kana libnu unug wali haadi kan kaasalow badan se askanu ma kana libnu unug wali haadi hataan kaasalbadinyi fakahay fakarabad dhoaysa ilayhi ila abi dalcaye alcashaa cashadii usaameyhan dhoaysi fatacashaa casheeyay uma asaaba asiibay minha min umi sulayman asiibay falama yani waa kay farada markii faru nagday faru nagdiya gaalad may kagoolay waaru astura asabiya onogi yala astura erti mana onogi halduugoy falama asbaxa abu dalxa abu dalxa marki waa barisidi ataa saydi rasuul lahi saydi sala allahu alayh wasalam faakbara abu dalxata abu dalxa an kabray hu anabiy an kabri ee umuslem oo kusa ingalyeri mana faqaala nabiy naw may kagoolay sala allahu alayhi wasalam acrastu maroosana laylata fi layla roogkitay oro samaysana qaala may kagoolay abu dalha nacam ha yani jumla ahaan laydin sheegaya dugda tafsiil malkubiya tafsiilka la diiday maana salay weer kada la diiday maayn oroosana ha oo shreediy walma dhibaas mana acrastu maroosana laylata qaala may kagoolay nacam ha qaala nabiy naw may kagoolay allahuma barik lahuma ilahu lamadi on barakey fawalada hiya umuslaamti marki da may dhalay islaaminki ba ilahay warsiya may dhalay gulaaman kuriya dhali faqaala abu dalxata abu dalxa may kagoolay mardemb wa dehe isla marki me rownimadi isla marki gulaamka dhaladi meed faada tacgiibiy fa waladas may dhalay gulaama nga dhali eraba manaha maki ani runti onogla humbaaraya humbaarti markaasa dhalilay hadalka layla hariiro carabiy mana yani fawaladas may dhalay gulaama dhali faada tacgiibiy way faqaala abu dalxata abu dalxaye may kagoolay li an goolay anasa le axmil humbaara ibnagan onogan kan le lahumbaar xataa taatiya bi dilin kuseedaas nabiya naban kuseedaas wabacata diray ha وabacata abu dalhata diray macaho maca ibni onogi maashay tamaraatin tamaryaalila tamarsuntan elankaas injay rasulka manaha dhinaagdhoha faqaala abu dalhata faqaala nabiy bahi kolkan seedi dheh faqaala nabiy no may kagoolay amacahu maca ibni onogad wad anaso macshay miya shay shay haaday timira onoga timira dhawade qaala ahay anas may kagoolay nacam ha shaya maca shay haadiyo tamaratun tamaratun timryaaliya maciya maaganahaade faakada nabiy nabagaadi ha tamaraadki fama laga nabiy nabag calanji ha tamaradki uma akada nabi nabo gaadi ha tamaradkiya yani gaadi min fihi min fami fami nabiy nabag afsey haku gaadi fajacala nabiy weli ha tamaradki lalaji fi fi sabiyi fi fami sabiy unug yara afsey weli uma hanaka nabiy nabag dhinaag dhaway hanaka nabiy nabag dhinaag dhaway ha hu waladki unug ya dhinaag dhaway wasama nabiy nabo magay welay ha hu waladki cabdallahi malkin kafaylahay magan biwa yani mutafaqun aleyh hadis kana mutafaq waay wa fi riwaayati oo may yani saxaabiga anas bin malik radi allahu taala an qaala anas may kagolay kaana bnun unago ibnagaas oo liabi dalxa ederke aba dalxan sugnaadiye radi allahu taala anhu ye yastaki huwa ibnagaas oy xanuunsadaai jirinaay fa fakaraja abu dalxa abu dalxa bahay dantisan bahay maalinti faqubila sabiy sabigin otisa la goblooday limidi geeriyoodi falama rajaca abu dalxa abu dalxa marki hanagadiya gaal abu dalxa samay kagolay maa facala mi onogikay may fali onogis onogiisa haayo gaalat umu sulaymin si sabrsanta firi kaalad umu sulaymin umu sulaym may kagoole wahuwa yani umu sulaymta umu sabiyiwa sabig nog dhimadi aadis wa merta huwa ibnad onogika askanuma zoji argadaha makridahayto inta jarti onog dhimado dhan maroogasto kada wa mer mana waa ku hasaliyayto onogi dhimadi isku jiid zoojkan hasaliyayto mana hata onog fayleyati mana siya huwa ibnada umnigika askanu ma kana alwaladu ama askanu ma kana sabiyu sabab walihadi kan kaasalow badan werki mana huwa sabab askanu ma kana sabi sabab walihadi kan kaasalow badan hata onogi hasilefayl erki mana faa waan onogi nidin sinyad albish lahu siido tarkiibti sanjifadoola faqaraba dawaita ilayhi ilaa yani dalha ilaa abi dalha abi dalha ntika wala asha ashiri dawaiti fatacasha abu dalha na ashay onogi kafaylay badilerigas isku ashay uma saba sibay minha min yani umisre umisleme shay waa sib falama faraga abu dalha marki farug nagday min alisaabati farugka nagrya yani qaalad merta waru astura asabiya nagoosin yaale asusin faderti waru astura asabiya sadig astura falama asbaxa marki waa barisidi abu dalha waa barisiriya ata abu dalha nsheeday an rasuul lah nsheeday sala allahu alay salam faakbarahu abu dalha nsheeday an kabri wa nabiy an kabri rasuul ala arantana gobsatiyari mana faqaala nabiy hadis oo kan ku dahay kutabtilsingaas ole faqaala nabiy naomay kagolay sala allahu alayhi wasalam acrastuma laylata oketa iroo samaysana qaala may ka gonahin abu dalha nacam ha qaala nabiy male allahuma baarik lahuma li abi dalhata wa umi sulaim abi dalha iyo umi sulaim ilah barakay layladi fawalada dista marki marki dan wali wado fawalada dali gulaaman kuriko dhaliwa faqaala abu dalhata may ka li ana saadra li ana may ngara ixmilhum baar acmilhum baar hu gulaamka hata taatiya antin kuluseedaso bidiwalam anabiya nabon kuluseedasun baar wabacata macahu tamaratin wa wabacata huwa abu dalha diray macahu maa anasin ar kor mis macahu maa algulaami unugi macashe la diray amaratin timiryaaliya la diri asxaab samay waa la jira unug hooban dhalas rasuulka lanjeeyay rasuulka afbilaaway mana yani jogtis unug ololis galo saalax unug saalax nagdo saasa danki haytay faqaala nabiy naumay ka goolay marki lang lajeey unugi amacahu maca alwaladi waladkan kan e maca shay yani shayin shay eya shay timir e dhinaag lagadhinaag dhawa wala lawade qaala may ka goolay yani waa kay wasalam qaala qaala qaala anasu ana anas may golay nacam ha tamaratum maciya tamaratum ana macgay may haadena timriyaali haaden bes fa kada nabiy nabo gaadi ha tamaraatya gaadi famalaga nabiy nabaga calanji ha tamaraatya calanji uma akada nabiy nabo gaadi ha tamaraati min fi min fami fa min nabiy nabaga afshiya kubi fajacala nabiy nabo weelay ha tamaraati fi fi sabi fi fami sabi unug yara afshiya weeli uma xanaka nabiy na xanaka nabiy nabo dhinaag dhaway hu al asabiya sabiya dhinaag dhawy wa dhinaagan karurugiti marti markaasa sun yani wa kay timirtiya dhonjionogi lulusa arg rasuulka sala allahu alayhi wasalam timirtibo afkalang deji da dhonjiho gali kolka lulusa gali markaasa ahay rasuul mer maragaas ansaar wa aha reer ansaar timirhanunga jelin unugsa si walwelahasar rasul yani wasama nabiy nabaw magacaawey ha yani wa kay ho waladkiya ka magacaawey cabdullahi ka magacaawey mana mutafakun aleyh madina timirti arado dhon ba timirlay waliyon bahaw bobadar geesio dhom timirlay mana meelkasa jidsiyo meelkasa timirlay kiyaan kalkun timirta eedan jelen aw shay dadkaba dhagaalaya yani mutafakun aleyh hadisna mutafak way wa fi riwaayatin lilbukaari gaala bna cuyaynata sufyaan ibna cuyayna ruwaada hadiska uriya kumidi wa fi riwaayatin lilbukaari gaala bna cuyaynata sufyaan ibna cuyayna may kagole faqaala rajula rajulka min alansaari ansaar kumid meerayhin faraytu ani ba aragi tiscata awlaadin sagaal kuri ya arag yali kulluhum dhamaantood gadgara u xifdiyan alqur'aana xifdiyan inta kakoyen yani min awlaadi cabdillaahi wa cabdullahigi ku ahaden almawludi amin usugela dhalay amin usuge nog yalool galay cabdullahigi iya marki damaktiinadiya sagaal kuri oo xaafidinga dhaliy baraki duaadi rasuulka gibirtaas sabartay ilahay dartiisan sabartay doodka in argagahine yani marki damben hamin usuge nog barakaysan ilahay kiyo kiyen sabarti bedelsha ilaahay may siiyey kurii oo todob kuli oona gaari inga dhaliya ilahay siiyo yani saasa lisaa ku sheekoyahay lankel qaala bnu cuyayna may ka goolay faqaala rajulu min alansaari meere faraaytu ani aragyeer tiscata awlaadin sagaal kuri kulum kullu tisca sagaalka kulishodo kaskara u xifdiyan alqur'aan xifdiyan arag yani huwa yani rajulka ma nijeede min wlaadi cabdillahi ku aalen tiscadaas oo min awlaadi cabdullahi hum yani yani ma nijeede min awlaadi min awlaadi cabdillahi cabdullahi awlaadisa ku aalen cabdullahi gaas o almawludi la dhalay hamingu sidoo loolgal wa fi riwaayatin limuslim ma tabnon unagoya geeriyoodi libni abi abi dalha abi dalha unaga sugnaadiya geeriyoodi min umi sulaym umi sulaym kasugnaadi hadila faqaalad may kagooley hay yani waa kay zawjini artay faqaalad umu sulaym liahliha ehelke idroogen may artay laa tuxadisu inin sheekoyten abadalxata abadala inin sheegden bibnihi bimawti ibnihi unug shay geridis inin sheegden xataa akuna ana ku hadaw axadisu ana an kusheekoya ho abadalan kusheekoya ani sheegay inin sheegden dadki dhon saaseen fajaabu dalxaya koy faqarabat faqarabat dhawayta ilayh ila abi dalxaya cashaan ashan dhawayti faakala huwa abo dalxa ami washariba dhami uma tasanacat isusuubida ishagaajiy law liabi dalxa in ishagaajiday axsana ma kanad hiya walihati kan kuwanaag badan tasnacu suubiyaasi qabla dalika alyawm qabla dalika alwakti waktigaas hortis walisuubi jati walku badan oo wanaag e isusuubida ishagaajidi wa ay fawagaca way gaacay biha fawagaca abu dalxa way gaacay biha liumi sulamiya wahiya gaacay wa falama araadad marki doontey falama ra'at marki aragdey falama an ra'at anta zaaidila wa falama anjal bashir oo kale wa falama anja albashir falama an raad falama raad markay ragday anahu ana abadalxado had istabica berigey min adacaami kuberigey waasaaba asiibay minhay heshen asiibi markay ragbiya qaalad merta ya abadalxa abadalxaw arayta akbirni in dhinsatowa in khabar biyo arti mana arayta in waran wala kawarsaday low ana qooman qoom acaaru ideejiyaan caariyatom ideegoyolin ideejiyaan ahla beytin goosko ideejiyaan fadalabuu qoomkiyo hay dalbadan caariyatom ideegi kaanana sii iraan ala hum alay ahli ahlilbayti ala hum ali ahli lbayti layina an yamnacu ini manciyan hum qoomka sumaniyan idegiso ku reebayana masasiyaayan qaalad meertahin laamaya qaala abu dalxa abu dalxa meeray laamaya malku reeba ideegi wali ideeg hooba danta ulamaysad wal dhiibe lay faqaalad meertay ahan foobsa darte ideegoda noonaqsaday faaxtasal ajar hubsay ibnaka onogi ka ajar hubsay liilaan kula caagilada jibra caagilada anas adis qaala may kagoole abu dalxa faqali qaala anasu anas may kagoray faaliba dhirifi abu dalha mana si ingalifiribsiadanlasa yaray dhirifi mana kuma gaala may kagoray hay taragta tabkinyaniyo tabti xata ida talabaktu markiana dhorooba may janaabo ka dhorooba miya uma akbarti in khabaraase miyan bini bimawti ibni onoge geridis in khabaraase saray eedan eh, dhirifi wa fandalaga abu dalha marki damatabi xata ata rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam arinti ajiib nagatay rasuulka anjey hata tantikulseedo rasuullahi nkuseed sala lahu alayه wasalam faakbara nabiyu faakbarahu abu talha kabray huwa nabiya bima walagi kana hasal hasalyan sheeg sadhiday sadhiday sadhiidiy faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilah rasulshamere baraka lahu ala barakay fi laylatikuma layladin alisin barakay a aminkin oke alisin barakay arimana barakadina nagatay anogisudaay marki dan toba ku sagaal kuriya dalimalar caalimin qaala may kagoray anas faxamalat hiya um umusreen urawtay hamin hamin ba yani onogaadi a faxamalat urawti qala may kagolay masala biyani anas wakana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam hayhadi fi safari safar iya kasugnaadi wahiya umuslema macahu ma nabiyahaati wakana rasuul lahi sala lahu alay wasalam ilahi rasulkena hayhadi ida ataati seeda madinata seeda min safarin safarka gooya laa yadribu huwa rasuulka ma dheelmadaan ha madina maka dheelmadaan durugan dheelmado maka dheelmadaan fadanow dhawaaday min almadina an dhawaaday ala raba may goboday ha umu sulaim almakhaluf ola goboti faxtabasa abu dalhata xabisini alayha liajliha umu sulaim daraadi an xabisini wandalaga rasuul lahi nasari sala allahu alayhi wasalam qala anasun anas may kagol yaqul abu dalha abu dalha may leya inaka ilaho la taclamu anta ilahu may ogda ya rabbi rabeyo anahu shaniye yucjib ini ajaayib geliyaay ini ani jeela geliyaay ana kruja inan baho maca rasuuli lahi ba sala allahu alayhi wasalam ida waktigi kharaja huwa rasuulka bao waadakala ana gal macahu maa rasuulka gal ida waktigi dakala rasuulka galaw wakad ixtasabtu wakad ixtabastu an xabisini bima wa ilaahu ka xabisini tara anta ad argahay kari mana ilahay adib iyo ay argahay xaalada iyo argahay kari mana anin wali jeela rasuulka inkorne fade gabartan intaa kafora kugobotay saliwele sali mana ilahay loo adahay taaso yani arintooda dhibaataadka lagudboonat alla subxaana wataala lang argagahay afiru ilalahi a kolka yani wa kay isla markiiba xiina wakti yani wa kay fa baynama walaraba halmakhalua taqul sulaymin maylata amantusad ilahay intugahay maylata ya aba dalha aba dalho ma ajidu mehlay aladigi mehlay kunton haadi ajidu helay aan banoy kalkun rasulku dabagalnoy walaadi loki walot walosiibahi indalik hadaw fandalagna bani walaraba ol yagobtiha umu sulaym xiina waktig yagobti gadima galen yani madina galen fawalada dhalay gulaaman kuriko dhali fagalat ummi anas adlaya ahay may yartay aaday lian may ngartay anas anaso laa yurdi ay nuujinayhu ibnagan axadun aad ayas bilaawnay walkasinay hataa tagduwa anta kulukalahaad bibilani cala rasuuli lahi sala allahu alay salam kulukalahaad falama asbaxa huwa anas marki waa barisiya ixtamaltum baridi yari yani waa kay masalan hu unugi ibnigahum baridi fanbalagtu tabay di dilim ila rasuulilahi wadakara huwa anas sheegi tamaama xadiisi xadiis limeska sheegi hodhay aslagowdaayo wa fi riwaayati limuslim maata bno ana gooliyadi dhalan sugnaaday min umi sulaim umu sulaim ku dhal iyo geeriyoodi faqaalat hiya umu sulaim may kagolay liahliha ahli umu sulaim may ngartay laa tuxadisu inin sheekoysan aba dalca zoojka aba dalxa bidni bimoti ibni ibni abi dalxa abi dalxa inog sheegamisis inin sheekoysan xata akuna ana ila an kuhada uxadisu ana ana ki sheekoya kuhadahu alibna adn kusheekoye kuado hu ababalatan kusheekoye a abibalhantianan kusheego walban sheegdan sumoskudahas unugya dhimiingarten a fajaa huwa abu dalha iya koy fagarabtu fagarabad hiya umuslen noo haysay ilah ila abi dalha noo haysay cashaan cashirin gurigisaamaya noo haysay faakala abu dalhaami washariba dhami joogina dhami uma tasanacat susuubiday ey tajamalad lay mana uma tasanacat tajamalad iskurxiiday lahu li abi dalha abi dalha laantisay iskurxiiday axsana ma kanat hiya ya walihati kan ku wanaag badan tasnacu suubi jarti mana qabla dalika alwakti waktigaas horti suubi jarti wal ku wanaag badan yasjamaalga iskurxida isbarfoomida hawagac markaas abu balha yani wigaaci biha bi muslima wigaaci falama an ra'at falama ra'at markarde anta zaaidlewa anahu ana aba balhaba kad istabyac dirigay min adacaami wasaala siye mina iyayshan koosigaradiya qaalat meerta ya aba balha arayayta akbirni in waram lo ka lo ana qooman qoom acaru edeejiyaan cariyatahm cariyata alqawm qoom kasto edeegso da ahla beytin dadku ahlu ido edeejiyaan fadalabuu dalbadaano qoomki cariyatahm cariyata alqawm qoomki edeegiso dalbadaano yeembadii taana nasi misaarki nasiya hantarmuuska nasiya alahum ali ahli lbeyti alahum ali ahli lbeyti ahlulbeyt miya an sugnaaday an yamnacuu ini reebaan hum qoomki kureeban laynaw edeegi kureeba koraana qaala may kagolayhen abu alxa laa maya langunhakadeji wala siyelay faqaalad markaasa may kagolayhen faqaalad umusle may golay hoobtaasete faxtasib anta ajar hubsay ibnaka onuga ideeglay haay hay yani waa kay taas wa hay ideeglay wama almaalu walahduna ilaa wadaaicun walaa budda min yawmin yuradulya wadaaci sililhayo wama almaalu walahluna maali hilmahaan ilaa wadaaicun ay haal walaa budda min yawmin yuradul wadaacu maalin a laabuda ini wadiicadaas imaanadaas lanag kal onog imaanila imaan walkao nagsade maalkana kadalika kal onogi shalay lahani edeerji walnao nagsade jarurtay faatasiba jarurtay imaka waay qaala abu dalxa may ka golay qaala anasu may ka golay fagaliba abu dalxa dherati uma qaala abu dalxa may ka golay taragti tabti abnimi gibr yahay ni ani oo tabti xataa idaa ta oo tabtay sumuga oo ertimi sheeg nool xataa idaa talaqaktu markana dharoodo me janaabo ka dharoodami ya uma akbarti khabraasaniya bibni bimawti mnin khabraasni ayaabua fandalaga tabi abu dalxa hata ataahu abu dala rasul faakbar abu balan abrah anabiya bima kana bima wagaca walidiyan sheegi faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkime golay baaraka allah ala barakeeya fi laylatikuma leylidin alasin barakeey qaala anasu may kugolay faamalat hiya umuslem urowsi qaala anas may kugolay wakana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulkimay haaday fii safarin safar iya kasugnaadi wahiya umuslema macahu maca nabi maba macasheli jartay safar on la baha jartay yay soo jegdadee diinta midaaaha wakana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shinihad ida ataahu rasulka difeedo almadinata madina seedaw min safarin safar shee ku seedaw laa yadrug huwa nabog ma dheelmadaan a madina durugan dheelmado maka dheelmadaan hamin ma seedan ey lam yakun yadkuluha laylan hamin magalaana lay hadano awaadin asaabi rasulka min almadinati ano aadin ala raba may gobolay ha umuslem alamaado foola gobolka nogi waktigii hore oo ologalaaya fooli wakti kelidin fa faxtaba samay xabi samay daayay alayha liajliha ajli umuslem umuslam daraadis maybaan daay umuslam daraadiya mayn daay abu dalaatan daay ee zoojadiis waa fool hakobatay wan dalaga rasuulllahi nasari sala allahu alayhi wasalam qaala ay yani wa kay qaala anas anas may ka goole yaqulu abu dalxata abu dalxa may ka goole inaka ilahay sugaal inaka ilaaho la taclamu antaad ilaaho may ogda ya rabbi rabeeyo anahu shaniya yucjibu ini ajaagilaniyan an akruja iyan bahani jeelo maca rasuulillahi bahani jeelo sala allahu alayhi wasalam ilaho fi kharaja wa rasuulka ba wa adkul ana gal jeelo ogda ilaho macahu maa rasuli rasulka magal galajeel idaa waktigi dakala nabi nabo gala galon hadi jeeli ilah o wargabtua xaaladayn hada aragahay wakad ixtabasani ka xabisme linaawal oo tara antaad aragahayso ya ilah kaxabisme ilah arinta infuaa tagul umusulen marka ilahay sidan tuugib umusulen yan maylasa ya aba dalha aba dalho ma ajidu anaan mehelaaw aladi mehelaw lahaw anum aladi alan lahaw mehelaw kuntoon haadi ajidu anaan helaay in dalig hababahaani habaw rasulka saata diran fandalagna baniya li anas yani wa kay bani alaraba may goboday ha umu sulaim almakaabo foolya gobotixina waktiga dima galen yani madina galen wa fa waladad marki dam dhali gulaaman kuli wa dhali faqaalad umu sulaim faqaalad umi haday lian may ngartay anas adala ya anasu anaso oh. laa yurmi ay nuujinay hu ibnagan axadun ay nuujinay hataa yastakdu anta ilaad kulka lahaas o bi rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shay korsin kulka lahaas unagun rasulkan jihadhinagdho oh. falama asbaxa huwa ibnagi marki waa bariisaday falama asbaxa huwa ibnigii marki waa barisiye ixtamaltuhum baaridiya lianas huwa lina hum baariday fandalagtu lutabi bi dilin ila rasuulilah wadakara anasu sheegi tamaam alxadiid simirwadeeliyarahin dhinaag walba way cabdullahi lambi kada macrufa muni wadakara huwa anas bay sheegay tamaam alxadiidi mutafaqun caley xadiiskana mutafaq sabarki ley wa wallahu alam Gracias.